assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo labaatanaad ee kitaabka anna shaqadanteeda uma dhiibayno qof weydiistay oo dalbaday iyo qof ku dadaalaya toona ma siinayno muttafaqun caleyh marka taasaa la gudboon dadka awoodda u leh inay wax ayinaan inay dadka muslixiinta ahee danta muslimiinta daraaddeed xilka u qabanaya ee u malaynayaan inay ka soo baxayaan oo dadka ka cararaya mas-uuliyaddeeda dareemaya ee iskaga fogaanaya inay la doontaan ayaa waajibkooda ah kuwa ku dadaalaya iyagu danahooda u galayana ayuu iska yidhaahaan oy u diidaan oy ka fogaadaan muttafaqun calayh kitaab اladab bab اlxayaa wa fadlihi wاlxahi calى الtakhaluqi bihi xishoodka ama sariigta iyo fadligeeda iyo sida laysu amray laysugu guubaabiyey in la kasbado وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صلى اه علي سلم mra عlى رجل min الأنصاr yعd أخaahu في الxayاء wuxuu soo maray nebigu sal sl nin ansaareed oo walaadkii xishoodka ku wacdiyaya yani xishoodka ka wacdiyaya oo le waa ku dhibay oo waxba danahaagii buu kuu diiday oo qof walba waad ka xishoonaysaayo wax sidaasa leh uu soo maray faqala rasul lah sl sl markaas rasuulka alle wuxuu yidhi dachu faإna الxayaaءa min الإimaan mutafaq عalيh dhaaf ha ka reebin ha ka wacdina ha xishoodee daa idan xishoodku iimaanku ka mid yahay وعn عمrان بن xuseyn رضي الله عنهma qala qala rasuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم alxayaaءu laa yأتي إla bخayr mutafaq عalيh xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno xumaba ma keeno وفي riwaayaةi لmsلم alxayaaءu khayr kulluhu أw qaala mise wuxuu yidhi alxayaaءu kulluhu khayr kulliduu soo horaysiiye mise dembaysiiyey xishoodku dhammaantii waa wanaag khayr uun murax kalena ma keeno وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qال الإيmaaن بضع وسبعuun أو بضع وستuuna شhuعبة wuxuu yihi iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laamood mise waa dhowr iyo lixdan laamood fa afdaluhaa ka ugu fadli badani qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha ka ugu hooseeyana imaadat ladaa can ariiq jidka oo laga fogeeyo wax dadka dhibaaya walxayaau shucbatu min aliimaan muttafaqun calayh xishoodkuna waa laan laamaha iimaanka kamida mida weeyaan xadiidkana waa muttafaq caleyh waanu soo maray raqam mia hamsa وcishriin baan kusoo maray albidcu bikasri اlbaai wa yajuuzu fatxa badcina waa la yidhaahaa wa hiya min aلhalaaثa ilى alcashara waa tira mubhama ah oo saddexna aan ka yarayn tobanna aan ka badnayn wa ashucbaة اlqiطcaة wاlkhasla wاlimaadaة اlizaala wاlأdaa maa yu-dii wax dhibo oo dhan weeyaan ka xajarin dhagax iyo wa shawkin qodax iyo watiinin dhoobe iyo waramaadin dambas iyo waqadarin wasq iyo wanaxwi dalik وعn abi سacيidin الkhdriي radي الlه عanهu qala kana rasul اlah sl ly slm ashadda xayaaءa min alcadraa'i fii khidriha rasuulka alle wuxuu alla ka ka daran xagga xishoodka oo ka xishood badan gabadha bikrada ahan weli aan la guursanin een rag aan la kulmin ee aan ka soo bixin gurigeeda fii khidrihaa yani fii xijaabiha khidri iyo mikhdac iyo iyo xijaabba waxaa la yidhaahaa guriga gaarka ahee gabadha mukhaba'ada ama muxajabada ihi muxuu ahaa ay joogto aan loogu gelgelaynin kaasaa la yidhaha gabadh marka muxajabo oho aan iftiinka usoo baxaynin oo aan arkaynin dadka aan soo dhexgelaynin oo dhowrsano iyo xishood iyo waxaas iyo lagu lagu ababiyo aad bay marka u xishood badan tahay taasna waa ka xishood badnaa fa idaa ra'aa shay-an yakrahu kolkuu arko wuxuu uu necbaysto carafnaahu fii wajihi wejigiisaan ka garan jirtay inuu waxaas necbaystay laakiin isagu inuu ka hadlo wuu ka xishoon jiray muttafaqun caleyh marka saxaabaduna ridwaan ullahi calayhim way xaq dhowri jireeno dabcigiisa yaqaaneeno markay arkaan rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam wax uu arkay ama uu maqlay inuu necbaystay way garan jireenoo way u dhug yeelan jireen markaasay shaygaas iska dhaafi jireen wa qaala alculamaa xaqiiqatu alxayaa'i xishoodka xaqiiqadiisa iyo qeexidiisu waxaa weeyaan khuluqun yabcaثu calaa tarki اlqabiix waa akhlaaq oo qofka ugu sabab noqoto ku dhaqaajisa inuu waxa xun iskaga tago wayamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaq oo kana celinaya inuu ku gaboodfalo qof wixii xaq kuleba xaqiisa inuu ku gaboodfalo yani ku dhaqaajinaysa inuu wixii xaq kule xaqiisa siiyo warawaynaa can abi اlqasim aljunayd aljunayd bni muxamedi raximahu اllahu tacaala qaal alxayaau ru'yat اlaalaa xishoodku waxaa weeyaan alla tal laga xishooda weeyaan waa nicmooyinka alla aragtidooda nicmooyinku alla siiyo qofku uu dareemo ay nicam aalaa yani nicamta weeyaan fadkuruu aalaa allahi baa allana yidhi subxaanahu wa tacaala waa ru'yatu taqsiir gaboodfalkiisa isaguna uu gaboodfalay is arko alla si ugu nicmeeyey iyo siduu alle cibaadadiisa isaguna ugu gaboodfalayay ugu gaabinayo fayatawalladu baynahumaa waxaa ka soo dhalanaya dhexdooda labada arrimood xaalatun tusamaa xayaa xaalad oo inkisaar iyo isla yaraan ah oo xishood lagu magacaabood halka ka dhalanaysa baabu xifdi sir asraarta la ilaaliyo asraarta qofku isagu wixiisa sir u ah isagu u ilaashadaa laakiin dadka kale wixii sir u ah inaanu ka faafinin oo aanu ka sheeg sheegin gaar ahaan haddii lagu aaminsado muslimiinta wixii sirtooda iyo asraartooda iyo inuu guud ahaan ilaaliyo gaarka ee dadku ay leeyihiinna uu ilaaliyo qaala allahu tacaala waawfuu bilcahdi ina alcahda kana mas-uula ilaaliya axdiga ilaaliya axdiga waa mid la isu su-aali doone marka qofkii ku yidhaaho waxaasu yaanu ku dhaafin waxaas waa un dhinagunbu noo dhexeeya mayun yuunu kaa bixin waa heshiis baad la gashay heshiiskaana waa inaad ilaaliso haddaad ilaalin weydo oo wixii aad sheeg sheegto qof kale usii sheegto waxaa weeye heshiiskii baad ka baxday wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qala qala rasul llahi sal ly slam ina min ashari الnaas dadka inta u shar badan waxaa ka mida ah cind allahi mansilatan yowma alqiyaama alrajulu ninka oo yufdii ila almar'a haweenayda muxuu ahaaye isku banaanaanayaan oo jidhkiis jidhkeeda iyo isqabanayaan oo dheerka isaga dhigayo isu qaawinaya wa tufdii ilayh iyadana sida oo kale uma yanshuru sirahaa sirteedii sii faafiya muttafaqun caleyh yani marka waxay ragga iyo haweenkooda wixii dhex mara oo qofba qofka kale wuu aaminaa cawradiisiiba u bandhigay kusii daayay marka kolkaas waxaa weeye inuu kusii sheesheekeeyo middo kale kii kale wixii dhexdooda mara kusii sheekeeyo waa sirtii oo la faafiyey weeyaano waxa guryaha loo dhisay ee maxaahay dadka la la isaga qarinaya marka la samaynaya waxaa weeyaan waa wax laysku ogyahay oo sir inuu yahay laysla ogyahay weeyaan carabtuba sir bay ku magacaabi jireen galmada sir bay magaceedaba ku magacaabi jirtay sida uu muxuu ahaye lagu fasiray aayaddan alla subxaana wa tacaala uu leeyahay walaa tuwaaciduuhuna siran yacni jimaacan bay qaarkood ku fasireen nin shaacirina abu imruulqays la dhihi jirayna wuxuu yidhi alaa zacmat basbaasatu lyawma ananii kabirtu waanlaa yuxsina sira amhaali anlaa yuxsina lahwana waa la wariyey anlaa yuxsina sirana waa la wariyey yaani jimaacuna ka wada yani marka taas waxaa macnaheedu waxa weye arrintaas waa arrin dadka oo dhan waa ay og yihiin oo qasoodi lagu sameeyo marka haddii lasii sheeg sheego waa sirtii oo la faafiyey bay noqonaysaa waxaan hadda ka hor soo maray qisadii umu sulaym iyo abu طalxa arrintii ku saabsanayd wiilkii ka dhintay iyo siday samaysay islaantaasu inuu abu طalxa ka warramay oo yidhi muxuu ahay saasa ii gashay oo markaan janaabadii galay bay wiilkayga ii sheegtay geeridiisii marka waxay xalay ay sameeyeen isaga islaantiisa yuu sheegay nebiguna salى الlahu alيه wali wasalam uu weydiiyey wuxuu yidhi carastum alleyla marka xadiid kalena nebiga salى الlahu alيه wali wasalam mar la weydiiyey muxuu ahaayey igsaalka waxa la yidhaha igsaalkuna macnihiisu waxaa weeyaan in qofku intuu islaantiisa u markuu dhexda joogo oo matoorka uu ka damo oo isagoon inzaal weli aan samaynin arrintii dhammaato weeyaan taa markii la weydiiyo qubis ma waajibayaa la yidhi waa ka yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu wuxuu yidhi inii afcaluhu wahaadihi uma naqtasil aniyatanuba waan samaynaa sidaas waan samaynaayo waan qubaysanaa marka qofkaas sidaasoo kale kormar iyo dareensiin uun ah uga sheega ma aha isaga kuma jiree waa in lasii falanqeeyo waxyaalihii la isweydaarsaday iyo xarakaadkii iyo hadalladii iyo waxyaalaha in lasii falanqeeyo wey kuwa fusaaqdii siday sameeyaan oo kale rawahu muslim wacan cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana cumara radi allahu canhu xiina ta'ayamat bintuhu xafs marka ay markay nin beeshay ninkeedii sakaan ibni camri la dhihi jiray radi allahu canhu markuu ka geeriyooday isagoo shahiida aya amad yani faqadat zawjaha weeyaan ayim haweenayda aan rag lahayn baa ayim la yidhaahaa sida alla u waankixu layaama minkum ayaama marka waa jamcu ayim taya'amad marka macnuhu waxay noqonaysaa saarad ayiman markay noqotay mid aan rag lahayn oo ninkeedii ay weyday yuqaala cumaru licumaana qaala cumar baa wuxuu yihi laqiitu cuثmaana bna cafaana radia allahu canhu cثmaan bn cafaan baan la kulmay facaradtu calayhi xabsa xabsaan u bandhigay oo oh, faqultu waxaan idhi in shiئta ankaxtuka xabsa binta cumar haddaad rabto waxaan kuu guurinayaa xabsa binta cumar baan kuu guurinaya gabadhaydaan kuu guurinaya haddaad rabto markaas arrinta sidaasoo kale ahaa in loo bandhigo oo lagu dalbo eh, qofku gabadhiisa ama walaashiisa midda un weliga uu yahay nin saalixa u bandhigo arrin wanaagsan weeyaane saasuu samaynaya cumar radi allahu canhu qaala markaasu cusmaan wuxuu yihi saanduru fii amri waa ka fiirsanaya falabihtu layaaliya habeenaan joogay uma laqiyanii haddana mar labaad buu ila kulmo faqaala wuxuu yihi qad badaa waxay ila noqotay anlaa atazawaja yowmi haada yowmi haada yani fii waqti alxaadir waqtigeenkada inaanan guursaniya ila noqotay falaqiitu abaa bakrin sidiiqa radiallahu canhu haddana abuu bakr baan la kulma faqultu in shi'ta ankactuka xafsa binta cumar haddaad rabtaa xabsa bintu cumar baan kuu guurinayaa baan ku idhi fasamata abuu bakrin radi allahu canhu abuu bakr waa iga aamusay walam yarjic ilaya shay-an waxba iima soo celinin ima jawaabin isagu fa kuntu waxaan ahaa calayhi yani calaa abi awjada ki u xanaaq badan minii calaa cuhmaan cuhmaan waaba isagu waaba i cidur daarteen ninkan igaba aamusay kaasaan usii xanaaq badnaa falabistu layaaliya habeenaan joogay uma khaطabaha الnabiyu sal ه alay slm nabigaa soo doontay faankaxtuhaa iyaahu waan u guuriyey falaqiyanii abu bakr abu bakr baa ila kulmay oo u cudur daaranaya hadda marka marka arrintii soo shacabhaday isagoo uga aamusay u sheegaya faqaala markaasuu fiiriyay say isu xaq dhowri jireen saxaabadii ridwan ullahi calayhim aamuskii uu ka aamusay yuu ka baqayaa inuu qalbigiisa xumi u galay oo u qaatay wuxuu gabadhiisa ugu diiday n xataa jawaab kaleeto ugu quurin inay tahay wuxuu xumo u qabo markaasuu ka zuulinaya wuxuu ku yidhi marka lacallaka wajadta calaya waxaa suurowda inaad ii xanaaqday xiina caradta calaya xabsa markaad xabsa ii soo bandhigtay falam arjic ilayka shay-an waxna aan kuu soo celin wax jawaaba qultu nacam haa sariix bay soo ahayd xis kama qarin jirin maya dhib ma leh arrintaasu waa arrin iska khaas oo qof waxaas iyo oo iyagoo qalbigooda wax ku jiraa bay dhihi lahaayeen zamanka kada haddii la joogo cumar se u qiranaya haa wuxuu leeyahayo waa ku xanaaqay oo maana saa ma kaa filanaynin baa yani ka dhigan tahay qaala markaasu abubakr wuxuu yihi fainahu xaalku wuxuu yahay lam yamnacnii inaanu ii diidin an arjica ilayka inaan jawaab kuu soo celiyo fiimaa caradta calaya waxaad ii soo bandhigtay ilaa anii kuntu calimtu waxaan ogaaday ana nabiya sal l sl dakara inuu soo hadal qaaday oo inuu rabo muxuu uu sheegay ayaa isoo gaadhay falam akun liufshiya sira rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam se rasuulka ala sal sl sirtiisa maana ka faafiyeen inaan rasuulka sirtiisa ka faafiyo mid uu rasuulku sala allahu alayh waali wasalam soo adal soo hadal qaadayna qof ku dhici karaa ma jiro mana dhihi karo rasuulkaa soo hadal qaaday ilaan weli rasuulku ma soo cadaysanin marka taasoo kale sir weeyaan nin hebel waxaasan samaynayaa inaa sameeyaan rabaa iyo haddii aad ka maqasho welina aanu soo sheeganin waa inaadan ka sheegin walow tarakaha nabiyu sala alla alay slam laqabiltuhaa hadduu nabigu sal sl iska dhaafi lahaa kolkaasaan ka aqbali lahaa rawaahu lbukhaariy qowluhu tayamad ee saarat bilaa zawjin wa kaana zawjuha tuwfiya radia allahu canhu wajadta yani adibta weeyaan wacan caaishata radi allahu canha qaalat kuna azwaaju nabiyi sala allahu alayh waali wasalam cindahu haweenkii nebiga sala alla alay wasalam yaa rasuulka alle la joogay maradulmowdkiisii fa aqbalat faatimatu radia allahu canha faatima timid tamshi iyada oo socota ma tukhti'u ayna gafaynin mishyatuha socodkeedu mishyata rasuulillahi min mishyati rasuuli llahi sala allahu alay wasalam shay-an socodkii rasuulka sal l slm meella ayna ku khilaafaynin oo aad iyo aad bay u shabbahayso tallaabadiisii oo kalay lahayd falamaa ra'aahaa markuu arkay buu raxaba bihaa soo dhoweeyey wa qaala wuxuuna yidhi marxaban bibnatii uma ajlasahaa wuxuu fadhiisiiyey calaa yamiin can yamiinihi aw can shimaalihi dhinaciisuu fadhiisiiye midigtiisa mise bidixdiisa uma saarahaa hoos buu ula hadlay fabakad markaasay oyday allahu akbar allahu akbar bukaa'an shadiidan oo hindaraan bay oyday aad bay oyday falamaa ra'aa jazacahaa markuu argagaxeedii iyo sabar la-aanteedii u arkay usaaraha haaniya mar labaadkii hoos dhigto afka ugu saari allahu akbar allahu akbar fa daxikad markaasay qosho qososhay faqultu laha waxaan ku idhi way la yaabtay marka oohintii oohiday bay la yaabtay khasaki rasuul llahi sala allau alay slam min bayni nisaahi bisiraar rasuulka alla sala allahu alayh wali slam baa haweenkiisii dhexdooda kaaga khaas yeelay inuu hoos wax kuugu sheego ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu rasuulka alla hoos wax kuugu sheegay oo haweenkiisii ka qariyey taasoo kale marka dadku hadduu badan yahay oo saddex un aydaan ahayn in qof mxua gaar wax loogu sheego ma reebana laakiin haddaad saddex tihiin inaad labadii kole kula joogta midkood hoose wax ugu sheegto taasaa mancuun ashhadu an laa ilaha illa allah uma anti tabkiina markaasaad ooyeysaa saasuu kuu sharafay rasuulka al sl sl markaasabaad haddana ooyeysaa falamaa qaama rasuulu llahi sala allahu alay slam sa'altuhaa markuu kacay rasuulka sal alla alay slam meesha ka kacay ashhadu ana maxamedan rasuul llah ayaan weydiiyey oo waxaan idhi maa qaala laka rasuulu llahi sala sl muxuu ku yidhi rasuulka ala sal ly slam balse u qarinaysa faatima u fiirsada qaalat markaasu waxay tihi ma kuntu liufshiya calaa rasuuli llahi sal ly slm sirahu maka ma ka faafinaya rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alle sirtiisa sirtaasna oo marka wax geeridiisa ku saabsan weeyaan wax ficil u samaynayo iyo maba in ahayn kol hadduu marka hoos ugu sheegay oo isagoon qari xataa dhihin iyo waxay ka dareentay inuu arrintaas u arrin qarsoodi ay tahay laa xawla walaa quwata illa billah falamaa twufiya rasuulu llahi sala اla alay slam kolkuu rasuulka alle u geeriyooday laa xawla walaa quwata illa billah yan qultu waxaan idhi cazamtu calayki yani waan ku amray ama waan kugu dhaaranayaaye bima lii calayki min alxaqi waxaan kuleeya kugu leeyahay xaqa sababtiisa kugu dhaarinayaay la xawla wala quwata illa billah lamaa xadatinii yani ilaa waa inaad ii sheegto maa qaala laka rasuulu llahi sal ly sl rsulku ale wuxuu ku yidhi laa xawla wala quwata illa billah faqaalat markaasay waxay tidhi ama alana fanaan kolkuu rasuulku geeriyooday baan ayay weydiisay weliba ku adkaysay markaas waxay tidhi hadda haddase waa yahay hadda waa kuu sheegaya marka haddee waa ka baxday qofkii sirta haddii uu geeriyoodo khalaas ama wixii uu soo muuqdo wixii hadduu soo shacbaxo oo wixii uu qofkaasi kuu sheegay uu muujisto oo kol kale u yidhaha maalintii wuxuu kuu sheegayay muxuu ahaa arrinkanuu ii sheegay hadda uu sameeyey waad dhihi kartaa laakiin kol hadday u qarsoon tahay weli aanu caddaysanin weli aynu soo shaabixin maya allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah اللهma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد وسيلة الفضيلة وعدته رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وغفر لي ولوالدي ورحمة وربنا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب marka maxay tihi marka hadda waa yahay waa kuu sheegaya أما xiina saaranii fi lmarati الأuulى markuu hoos iila hadlay markii hore faأخbaranii wuxuu ii sheegay ana jibriila عalayhi السلام kaana yucaaridhu الqur'aan qur'aanka inuu u bandhigi jiray oo uu la aqriyi jiray fi kulli sanatin maratan aw maratayn hal mar ama laba goor hal mar bay ahayd sanad walbaba inuu hal mar yani uu ku kor aqriyi jiray uga soo bixi jiray yuu ii sheegay wa annahu caaradahu al'aana hadda sanadkan kadase maratayn laba goor inuu soo bandhigay wa inii laa uraa una malayn maayo ila alajala qad iqtaraba inuu muddadii isoo dhowaatay mooyaane wax kale u malayn maayo wuxuu laba goor sanadkan kada ila aqriyey faاtaqi اllaha wاصbirii alla ka baqoo sabir sidaasuu yidhi fainahu xaalku wuxuu yahay nicma salafu laki nicma salafu ana laki ceelaliya wanaagsan baan anu ku ahay oo kaga sii horeeya jannada iyo aakhire fabakaytu markaasaan ooyey bukaa'i aladii ra'aytu oointaydii aad aragtay yaan ooyey falamaa ra'aa jazacii markuu arkay muxuu ahay argagaxayga markuu arkay buu saarani thaaniya mar labaadkii uu hoos ila hadloo faqaala yaa faatima amaa tardayna an takunii sayidata nisaa'i almu'miniin aw sayidata nisaa'i haadihi alummawi miyaadan raalli ku ahayn inaad noqoto sayidada ummadantada mise sayidada muminiinta inaad noqoto muslimiinta inaad noqoto godnaagaha muslimiin muslimiinta midda ugu sharaf badan ah marka sayidatu min sayidaati nisaa اlmu'miniina weeyaane midda ugu fadli badan umadantada haweenkooda oo dhan muxuu ahayey khilaaf baa ku jiro saddex qowliya baa jira caaisha iyo khadiija iyo iyo faatima laakiin sida sawaabka waxaan filaya inay tahay khadiija inay tahay afdal min faatima wa caaisha radi allahu canhuma fadaxiktu daxiki aladii ra'ayti waan qoslay qosolkaygii aada arkaysay baan qoslay farax ay la qosashay kolka horena murug bay la oyday radia allahu canhum wa haadaa muttafaqu calayhi wa hada lafdu muslim w can haabitin can anas haabit ibni aslm albunani oo ardaygii anas can anas ibni malik radi allahu canhu qaal ataa calaya rasuulu lahi sal sl rasuulka allah isoo maray wa ana alcabu maca alghilmaan anaa carruurta la ciyaaraya fasallama calayna waana salaamay fabacatanii fii xaaja dantiisa buu ii diray faabqa'tu calaa ummi hooyada umuslaym baan ka daahay falamaa ji'tu markaan imid bay qaalad waxay tidhi maa xabasaka maxaa kuu daahiyey faqultu bacatanii rasuulu llahi sala allau alيyh waali wasalam lixaaja rasuulka allah dantiisa ii diray qaalad markaas waxay tidhi maa xaajatuhu maxay tahay dantiisa uu kuu diray qultu inahaa sir waa mid qarsoodiya sir ah qaalat markaas waxay tihi laa tukbiranna bisiri rasuuli lahi sal ly slm axadan qofna sirtii rasuulka ala sal sl marka hauga sheegin ha ka sheegin rasuulka isagoo wiil yar buu marka sirta ku dadaalayaa hooyadiina markay kusii guubaabinaysaa qaala anasu radia allahu canhu wallahi low xadadtu bihi axadan haddaan qof u sheegi lahaa mxuaha haabitow laxadatuka bihi yaa haabit adaa kuu sheegi lahaa sida ugu kalsoon iyo cilmiga ugu shubi jiray weeyaan aad u jeclaa ninkan haabit la yidhaaho wuxuu dhihi jiray ina haabitan duwaybatun uxibuhaa marka haddaan qof u sheegayo adaan kuu sheegi lahaa buu dhihi jiray cabdullahi ibnu ibnu jacfarna sidaasoo kale isaguna uu yeeli jiray oo sir uu u sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam iyo wuxuu yihi qofna ma u sheegin xataa bacda wafaati rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam rawaahu muslim warawa albukhaariyu bacdahu mukhtasaraa marka faatima radia allahu canha waxay sheegtay sirtii rasuulka sal ly slm marka rasuulku geeriyooday dabadeed way sheegtay anas iyo ibnu jacfarna ma ayna sheegin xataa bacda wafaati rasuuli lahi sala lla alay slam marka nooca ay sirtaas ahayd baa kala duwanaa noocaasaa kala duwanaan oo midna marka waxay ahayd tii faatima radi allahu canha wixii uu sirta ugu sheegay wuu u dhacay oo waa la arkay kuwan kadana marka wax had iyo goor qarsoodi ah oo in la qariyo u baahan buu aha baabu lwafaa'i bilcahdi wainjaazi lwacd e, oofinta la oofiye axdiga la oofiye iyo fulinta la fuliyo yabooha iyo ballanqaadka wixii lagu la yaboohay in la fuliyo qaala allahu tacaala waufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula oofiya e, axdiga oofiya axdigu kula iswaraysanayo weeyaanoo qiyaamaha laydin su-aali doone wa qaala tacaala waufuu bicahdi illaahi idaa caahadtum axdigii alla oofiya markaad axdi qaadaan dadka aad la gashaan heshiis iyo baran waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud dadkiina muslimiinta ahow oofiya heshiis yaalka waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maktan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun dadkiina mu'miniinta ahow maxaad u dhahaysaan waxaydaan samaynaynin waxaa ku weyn alla agtiisa cara iyo nac ugu weyn inaad dhahdaan waxaydaan samaynaynin وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الlه صل ل سلم qاala آية المنaafiqi ثaلاث munaafiqa calaamadiisu waa saddex lagu gartaayo إidaa xadaثa kadab markuu warramo waa been sheega وإidaa wacada أklف markuu ballan qaadana waa gub yeelo waa baajiyaa وإida tumina khan markii la ammaanaystana waa khiyaama saddexdaas hadduu isku darsado munaafiq aalisa weeyaan mutafaq عalيه wa fii riwaayaة لmsلم وin saama وصلىa وزacma أnahu msلم walow haba soomo oo ha salaado oo muslim baana ha ku celceliya xadiidka gadana waxaan ku soo maray raqam alf wa tisca wa tisciin wacan cabdillaahi bni camrin ibn alcaasi radi allahu canhuma ana rasuula allah sal l slm qaal arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa saddex qofka ay ku jirto walxadood munaafiq khaalis oo baraxda buu noqonayaa oo shaki aanu ku jirin munaafiqnimadiisa yuu noqonaya waman kaanat fiihi khaslat minhuna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacha qofka ay walax ka midii ku jirtana khaslo munaafiqnimaa ku jirta ilaa u iyada iska daayo marka qofkii inuu munaafiq cad uu yahay iyo inuu mu'min khaalisa uu yahay inuu kaafir cad uu yahay mushrik cad uu yahay iyo inuu isku jirjir yahay intuba marka waa dhici karta hadba wixii ugaaliba baana la arkaya nifaqan hadda la sheegayaana nifaaqu lcamal weeyaane ma aha nifaaqii weynaa ee nifaaqu kufriga ahaa millada ka bixin jiray ma aha idaa tumina khan waidaa xadada kadab waidaa caahada qadar waidaa khaasama fajar afartaasuu marka ka dhigado mid dheeraad ah ayuu ku daray markaa sidaas afar ku noqonaya xadiidkuna waa muttafaq calayhi laba goor dambena waa imaan doonaa خمسمية ثaلaaثة وأربعين و ألف وخمسمية أربعة وثمانين labadaana waa kusoo noqon doona وعن jaaبiر رضي الله عنه qال qاla lii رsuل الlه صل ل sلم rsulka allah wuxuu yidhi low qad jaaءa maalu البحrayn hadduu maalkii baxrayn aan ka sugayna uu yimaado أعطaytuka haakada وhaakada وhaakada waxaan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa saddexda Ehm, saddex goor buu labadiisa gacmood yani cantoomadooda ku ishaaray saddex goor baa kaaga cantoobinaya weeyaan falam yaji ma aanu imanin maalu baxrayn xataa qubada nabiyu sal ly slam ila nebigii laga oobsaday ma aanu imanin maalka baxrayn laga sugaayey falamaa jaa maalulbaxrayn markuu maalkii baxrayn yimid buu amara abubakrin radi allahu canhu qof buu abubakr amrayo fanaadaa wuxuu ku dhawaaqay qofkaasu man kaana lahu cinda rasuuli illahi sala allahu alay slam ciidatun aw daynun falyatina qofkii rasuulka all sala allahu alayh waali wasalam wax yabooha haugu yabooha waxaasaan ku yeelaya uu yidhi muxuaha ku lahaa ama muxuu ahay dayn ku lahaayo hanoo yimaado faataytuhu markaasaan imid wa qultu waxaanaan idhi ina nabiya sal ly slm qaala lii kada wa kada rasuulka all s saasuu yidhi marka waxaan ka haystaa wacdigaasaan ka haystaa faxahaa lii xafyatan cantoobuu ii cantoobiyey facadadtuhaa waan tiriyey faidaa hiya hamsu mia shan boqol bay noqotay shan boqol oo dirham mise dinaar faqaala lii markaasuu yidhi khud milayhaa laba kalo iyada lamidana qaado ayb markaas yani kun iyo shan boqol buu iska siiyey oo u oofiyey marka muttafaqun calayh rasuulka alla sala alla alay slam marka xataa bacda wafaatihi yaa laga oofinayaa dadkii wax ugu ballan qaaday baabu lamri bilmuxaafadati calaa ma ctaadahu min alkhayr muxuu amarka laysfaray inuu qofku ilaaliyo oo aanu goynin wixii khayr ahaye caado uu ka dhigtay u samayn jiray inaanu dhexda kaga tegin qaala allahu tacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim alla ma bedelo wax xaalad ahe dadka ku sugan ee khayr a ah ma bedelo ilaa iyagu waxa ay ku sugan yihiin muxuu ahaaye salaax iyo camalka fiicana inay bedelaan mooyaane hadduu mid xun yahayna waa sidaas oo kaleo dhibaatada dadka haysa alla ma qaado oo ma bedelo ilaa xumaha iyagu ay wadaan ay e, daayaan mooyaane wa qaala tacaala marka sidaa macnaheedu waxaa weeyaan qofkii wax khayr ah iyo wanaag iyo camal saalixa ah samayn jiray waa haddii uu camalkaas saalixa ah u bedelo isagana nicmadii iyo khayrkii iyo barwaaqadii ku jiray baa isagana alla u bedelaya wa qaala tacaala walaa takunuu ha noqonina kalatii naqadad qaslaha sidii midii duntaadii furfurtay oo kale min bacdi quwatin xoojin dabadeed intuu xoog badnaa dabadeed ay adkaysay ankaaha nodo u furfuraysay haweenay doqona iyadoo cabeedo waxa jiri jirtay baa layidhi dunta ay ka samaystaan fanaanadii iyo waxyaalaha ay ka samaysanayeen ee suufka adhiga ah m habeenkiina maalinta gelinkeeda hore oo dhan maleegaysay oo duna ka dhigaysay galabtiina furfuraysay wal walankaau jamcu nikfin wa huwa algazlu almanquud kala furfura ee nudo nudo laga dhigay weeyaan wa qaala tacaala walaa takunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faطaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum waa kaan soo marray ayadaasne wa qaala tacaala famaa racawhaa xaqa ricaayatihaa nimankii marka rubaaniyadii ay iska samaysteen alla una ku waajibinin ee ibtiqaa mardaatilahi ay u samaysteen guulaha alla ma ayna ilaalinin oo ilaalinteedii runta ayd ma ayna ilaalinin marka wuxuu ku eedaynaya alla subxaana wa tacaala shay khayr aho iyagu ay iska samaysteen oo alla ugu dhawaatan ay yidhaaheen ay ilaalin waayeen ay gooyeen wa can cabd bn camr bn alcaasi radi allahu canhuma qaala qaala lii rasul lah sal ly slm ya cabd allah cabdullaahi ow laa takun midla fulaanin hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu leyla habeenkii buu tukan jiray fataraka qiyaama alleyl habeenkii tukushadii buu ka tegay muttafaqun caleyh waana waxaan kusoo maray raqam miya arbaca wa hamsiin oo kusoo maray raqam miya wa alf alf wa miya wa halaaa wa sitiinna waa ku iman doona baabu istixbaabi tiibi alkalaam wa talaaqat alwajhi cinda alliqaa jeclaanshaha la jeclaada sharcigu uu jecel yahay sunna uu ka dhigay in hadalka la wanaajiyo oo dadka wejiga loo furfuro marka lala kulmo qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin dadka mu'miniinta ah garabkaaga hoos ugu dhig oo ha iska weynaysinino wa qaala tacaala walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik can cadiyi bni xaatimin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam ittaqu nnaara walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin طayiba muttafaqun calayh ka gaashaanta naarta walow xabad timira jeexeedba ha ahaadee wax xagga naarta iska xijisiiya oo naarta wax kaga gabbada qofkii waayo wuxuu baxsado waayana erey wanaagsan erey wanaagsan haddaho sadaqay u tahay xadiidkaasu saddex mar oo hore yuu noo soo horumaray oo raqam miya sita tisca wa halaaثiin iyo raqam arbacumiya wa hamsa iyo khamsumiya sita wa arbaciin intaasoo goorba waa inoo soo horumaray waana xadiis muttafaq caleyh وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qاaل عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل والكلمة الطيبة صدقة متفق عليه wa bacdu xadiiin taqadama bituulihi ereyga wanaagsanina waa sadaqad waa xadiid dheer oo soo hormaray isagoo taana soo hormaray juz ka mida weeyaan laba mar buuna soo hormaray oo raqam mi-atayn hamaaniya wa arbaciin waa ku soo hormaray raqam miya wa itnain wa cishriinna waa ku soo hormaray وعn أbي dri رضي الله عnه qال qاla lii rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم rasuulka alla wuxuu yidhi laa تxqirana min almacruufi شhayئa ha yaraysanin wax oo khayr ah ha yaraysanin oo yaraan ha isaga daynin walow an talqىa akhaaka biwجهin طليq walow ha ahaado inaad walaalka kula kulmanto weji furfurane rawaahu muslim xadiidkan kadu marna waa soo horumaray marna waa imaan doona kan soo horumaray wuxuu ahaa raqم miya waaxid wa عishriin ee wuxuuna ku imaan doonaa raqم سبعmiya sita wa تisciin baabu استixbaabi bayaani الkalaami وإiضaaxihi lilmukhaطب wa takriirihi liyafham إida lam yafham ila bidalik jeclaysiga la jeclaystay ee sharcigu uu jecel yahay ee wanaajiyey in hadalka la caddeeyo oo diirka laga qaado oo hadal magoogan aan qofka lagula hadlin qofka lagula lala hadlaayo hadalkaas loo sheegay lagula hadlayo loo caddeeyo haddii loo baahdo in lagu celceliyana lagu celceliyo oon laga daalin can anas radi allahu canhu ana nabiya sal slm kaana ida takalama bikelimatin acaadaha halaaan xataa tufhama canhu wuxuaa nebigu sala alla alay slam markuu eray ku hadlo waa ku celcelin jiray saddex goor buu ku celcelin jiray si looga fahmo waidaa ataa calaa qowmin markuu dad u yimaadana fasallama calayhim ou salaamana sallama calayhim alaaan saddex goor buu salaami jiray saddex goor buu salaami jiray marka kolkaas waxaa wey hadday dadku intay fara badan yihiin aanu si kale ku gaadhaynin salaamta u gaadhaynin ama waxaa weeyaan isti'daanka saddex goor qofku kolku guri yimaado cid oo muxuu ahay waa inuu ka idan dalbo marka sida u idan dalbayana waa inuu yidhaah assalaamu calaykum ma soo gala saddex goor marka inuu ku celceliyo sidaa saddex goor dabadeed haddii loo idini waayana waa inu iska noqdo taasuu marka waa si si kalena waa ku sawrowdaayo midka hore waxaa weeye saddexda goor midka hore waa su-aal isti'daanka kolka hore u imaanayo maxaa idan buu ku su-aalka wuxuu idanka ku dalbaayey salaam oo salaam iyo isti'daan buu isku daray midna marka waa kolkuu soo galo dadkii la kulmana waa salaami jiray markuu baxayana waa salaami jiray rawaha albukhaariy wa sayaأتي raqم ثمنmiya ثaلaaثa وخمسiin وعan caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana kalaamu rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وaلي وsلم faصlا yfhamhu kul man ysmachu rawahu abu dawud hadalkii nebigu sal ly slm wuxuu ahaa mid bayaan ahoo qof alla qofkii maqlaaba uu fahmi jiray hadalka ma deldeli jirin oo iskuma xidhiidhin jirin tartiib buu u hadli jirayoo hadal bayin oo waadix oo qof waliba uu fahmayo ayuu ku hadli jiray rawahu abu daawuud wa huwa xadiiثun صaxiixu xadiiثan xasan xasanahu sheekh اlalbani fi saxiix jaamic الصغيr baabu isqaaءi اljaliisi lxadiiثi jaliisihi aladi laysa bxaraam u dheg raaricinta qofka qofka la fadhiya hadalkiisa inuu u dheg raariciyo dhegaysto oo aanu waxyaalo kale iskaga shuqlinin kolba hadduu sheekada isaga u hayo hadalkanu aanu xaraan ahayn marka inuu ka hoos hadlo oo ka boobana maaha kol hadduu qofkii sheeko bilaabo waa in qofkaa sheeko laga dhegaysto aadaabta aada looga tegay bay ka mid tahay oo qofkii hadalka bilaabay lagu goynayo ma aha qofkii sheeko hadduu bilaabo sheekadaasuna waxun ayna ahayn waa in isaga loo daayo hadalka oo ilaa u sheekadiisa a dhammaysto qof kale aana ka hoosay marka hadduu hadalkuse hadal xaraama uu yahay kolka waa in laga joojiyo marka waxay ka mid tahay saaxiibtinima wanaaga iyo akhlaaq wanaagay ka mid tahay qofka kuu sheekaynaya inaad sheekadiisa si intibaah ah aada u dhegaysato wastinsaatu alcaalim qofka caalimka ah dhegaysi dalabkiisa walwaacida iyo qofka wacdiyaya xaadiri majlisihi majliskiisa dadka jooga uu yidhaaho aamusa oo dhegaysta cashirka dhegaysta ama wacdiga dhagaysta uu yidhaaho oo gaar ahaan markuu rabo inuu mas'ale muhima ah uu sheego inuu baraarijo uu yidhaho mas'alada aada ugu dhagalahaada can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala alla alay slm fi xajati alwadaac istansit innaasa dadka aamusiin isagoo marka xajkii lagu jiro oo dadkii degmooyinkoodii iyo ku kala beeraasan yihiin oo qaar sheekaysanaya qaar muxuu ahay digriya iyo qaar talbiyeysanaya ay yihiin yuu rabay nebigu sal lla sl inuu hadal u jeediyo marka jariir bu amre wuxuu yidhi dadka ii aamusiyo muxuahay dhegaysteen insaadku marka waa aamus oo dhegaysi uu ku jiro marka war aamus oo nebiga dhegaysta sala allau alay w sidaa ku dhoweeya uma qaala markaas wuxuu khudbeeyey oo laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd mutafaqun caleyh waxaan noqonin aniga gadaashay gaalo oo qaarkood qaarka kale ay qoorta ka jarayaan oo islaynaysa ha noqonina baabu اlwacdi wاliqtisaadi fiihi wacdinta dadka la wacdiyay iyo iyada oo lagu dhexdhexaysto wacdiga oo mid gaaban oo dadkii aynu waxba ka faa'iidaysaninna aanu noqonin mid dheer oo dadkii malal ku ridana aanu noqonin mid dhexdhexaad ah uu noqdo siduu ibn mascuud radi allahu canhu uu yeeli jiray xagga itisaadkaasu marka saddexba waa noqdaayo xagga badnida hadalkaa kolkaa uu sheegayo uu ka dhigo mid u dhexdhexeeya dherar iyo gaabni xagga takraarkana waa noqdaa mid maalin walbaba joogto ah oo dadki maalin walbaba la wacdiyayo oo ay aan noqonin mid aad u kale fogfogna aan noqonine muddo qiyaasan loo qabto saddexdii maalmoodba kol isbuuciiba kol wax sidaas leeroodaba waa noqdaa ibn mascuudba marka sidaa yeeli jireen maalinta khamiista ah yuu dadka wacdiyi jiray markaasuu weliba kolkuu dadka wacdiyayo intuu eh, mxuaa hadal baliiq oo aad iyo aad u xeeldheero hadalladii nebiga sala allau alay slam aada u shabaha intuu ku hadlo buu marka iyagoo dadkii oo weliba xiise sii qaba yuu joojin jiray wa qaala tacaala udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati الحسنة ugu yeedh jidka rabbigaa dadka ugu yeedh yani diintiisa iyo cibaadadiisa iyo ugu yeedh caqiidadiisa xikmad iyo wacdi wanaagsan wa can abi waa'il shaqiiq ibni salama alasadi qaala ninkaa shaqiiq ibni salama la yidhaaho kunyadiisana lagu yaqaano abu abu waa'il wuxuu ahaa isaguna nin taabici oo muqadram ahoo min ahli اlkuufa qaala kana cabdullahi bnu mascuudi radia allahu canhu yudakirunaa fi kuli khamiis wuxuuna wacdin jiray maalin maalin kastoo khamiis usbuuciiba maalin buu naga wacdin jiray bayna almaqrib waalcishaa faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi intuu hadalkiisii aada u jeclisay wacdigiisii jeclisay buu wuxuu ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa kunyatu bni mascuud abu cabdiraxmaanow oh, laqad wadidtu annaka dakartanaa kula yowm waxaan jeclaan lahaa inaadna wacdido maalin walbaba inaadna wacdidaan jeclaan lahaa faqaala kula yowm maalin walbaba inaadna wacdidaan jeclaan lahaa lawadidtu annaka dakartanaa kula yowm waxaan jeclaan lahaa inaadna wacdido maalin kastaba faqaala markaasuu yidhi amaa innahu yamnacunii min daalika waxaa sidaa ii diidaya inaan maalin walbaba idin wacdiyo annii akrahu an umillakum anigu inaan nacayo inaan idin dali idin cajis geliyo wa innii atakhawalukum waan idin goorgooraynaya idin waqti waqtiyeynayaa bilmawcidati wacdiga kamaa kaana rasuulu lah sal ly slam yatakhawalunaa bihaa wacdiga siduu noogu goora goorayn jiray ee waqti waqti uu nooga dhigi jiray makhaafata asa'aamati calayna cajiz iyo daal uu nooga baqaya daraaddeed muttafaqun calayh yatakhawalunaa yani yatacahaduna cahdi iyo waqti waqti buu nooga dhigi jiray marka sa'aama iyo malal labadaasuu cabiray sa'aama iyo malal iyo dajar saddexdaasu isku mid weeyaan oo waxaa weeyaan shayga daa'imitaankiisa oo laga daalo kolkuu qofka shaygu ku farabato oo farabidnida uu ku farabatay daraaddii looga daalo yaa lagu magacaabaa sa'aama iyo malal iyo dajar midkaba intadaba waa lagu magacaabaa marka sidaa macnaheedu waxaa weeye dadka in la wacdiyo waa u baahan yahay oo in faraha laga qaado qof suu doonayo uu yeelo ma aha mid meesha ku jirta in wax la is-xusuusiyo oo rabbi la isku wacdiyo oo cabsida alli waxaa la isku gumbaabiyo waa loo baahan yahay in markaas wacdigaas inuu aad iyo aada u kala fogaadana ma aha inuu muxuu ahaay aad iyo aad u farabatana ma aha marka nebigu sal ly slam marmar ayuu degta wacdihi jiray haddii goor joogto ugama dhigi jiray ibnu mascuudna radi allahu canhu sidaasi oo kale buu yeelaya wa can abilyaqdaan camaar ibni yaasir radi allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama yaquul rasuulka allaan maqlay sala allahu alayh wali wasalam isaga oo leh ina tuula salaati الrajul ninka salaadiisa dherarkeeda wa qisara khudbatihi iyo khudbadiisa dherarka ee gaabnideedu ma-inatun malo weeyaan malo iyo aana ayay u tahay ma-ina iyo madinna waa isku macno min fiqhihi oo kasbadiisa qofku hadduu salaadana dheereeyo khudbadana uu gaabiyo waxay calaamo u tahay oo u aanaysan tahay inuu qofkaasu qof waxgarada uu yahay faatiilu salaata waaqsiru khudba salaada dheereeya khudbadana gaabiya rawaahu muslim ma ina wuxuu leeyay bimiimin maftuuxatin uma hamzatin mahuuratin uma nuunin mushadada ay calaamatun daalatun calaa shaqiyi waa calaamad bay u tahay ayb marka len si calaamo ugu tahay waxaa weeyaan qofka haddii uu kolkuu khudbaynaya khudbaynayo iyo hadalla waa weyn oo murti iyo macaani badan ku jirta uu ku hadlo kolkuu salaada tukanayana uu munaajaadka rabbigii uu ku macaansado oo qur'aan dhaadheer uu ku akriyo taas macnihiisu waxaa weeya inuu qofkaasu qof cilmile uu yahay bicagsi khudabaa'i ilyoom maanta dadka khudbeeya marka waxaad arkaysaa saacada dhan buu khudbaynayaayo hadal tororog oo fara badan oo uu daldalaya salaadiina laba daqiiqe meelahaas ugu deg hadalkan xamaar radiallahu canhu wuxuu sheegay mar uu khudbeeyey magaalada kufaad bu ilan amiir marka noqday oo khudbe baliiqa oo wajiiza ah uu jeediyey yuu marka raggii nin ka mid ah wuxuu yihi waxaan jeclaan lahay abalyaqdaan annaka tanafasta fiiha inaad waxoogaa faahfaahin lahayd baan jeclaan lahaa khudbadaada markaasuu hadalkan kada yidhi marka saxaabadii ridwaan ullahi calayhim nebiga la soo kulmay ee la soo dhaqnaa ee dabcigiisa aad iyo aad u yaqaanay ee ku ta'afuray ayay labadan todoba ka mid ahaayeen ibni mascuud iyo iyo mxuu ahaay camaar ibni yaasir radi allahu canhum wa can mucaawiyata bn alxakm الsulamiyi radi allahu canhu qaal bayna ana usalii maca rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam mar aan rasuulka alle sal alla alay slam la tukanayey oo mararkii uu soo islaamay kolka ay tahay id catasa waxaa hindhisooday rajulun min alqowm nin raggii ka mid a baa hindhisooday faqultu markaasa waxaan yarxamuka allah isagoo salaadii lagu jiro faramaani الnaasu biabsaarihim dadkii baa indhahooda igu soo taagay xagga igu soo firay ila yaabayaan ninka salaadda ku dhex hadlaya faqultu markaasaan waxaan dhi waasukla ummiyaah had hobartay gablankeedaay maa sha'nukum tanduruuna ilay maxaad saa igu soo fiirinaysaan waa salaada dhexdeeda ugu hadlaaya fajacaluu waxay bilaabeen yadribuuna biaydiihim calaa afkhaadihim inay gacmahooda ku garaacaan bawdadooda ku garaacaan mayna sacabaynine mana ayna subxaanalaysanine bawdaday garaaceen marka kolkaas waxaa suurooday inay ahayd inta aan loo sheegin in ragga salaada dhexdeeda haddii wax kusoo dariyo oo u baahdo inuu wax baraarujiyo inuu tasbiixsado marka bawdadii gacanta ku garaacay falammaa ra'aytuhum yusammituunanii markaan arkay inay aamusiinayaan een gartay laakinii sakadtu yaan aamusay waaseen aamusay laakinadaasu marka waxaa weeyaan waxa weeyaan hadal kalea ku seexdanoo waxaa ahaa macnaheedu lama ra'aytuhum yusammitunanii e lam atakalam lakin ni sakatu markaan arkay inay aamusinayaan maana si laakin laakiin waan aamusaysa falamaa sallaa rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla markuu tukaday biabii huwa wa ummii iyo hooyaday ku aan ku furanayo weeyaane maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu ma aanan arag ku dadka waxbaro oo isagao horti iyo gadaashiisa ka tacliif fiican ma aanan arag fawallahi maa kaharani ma aanu i canaananin laakinnii sakartu markaan arkay inay aamusinayaan maana si sii hadhadline laakiin waan aamusaysay falamaa sallaa rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla markuu tukaday biabii huwa wa ummii aabbahay iyo hooyaday ku aan ku furanayo weeyaane maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu ma aanan arag ku dadka waxbaro oo isagoo horti iyo gadaashiisao ka tacliif fiican ma aanan arag fawallaahi maa kaharani ma aanu icanaananin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin qaala wuxuu yidhi ina haadihi salaa middantada salaaduhu laa yasluxu fiiha shay min kalaami innaas uma suubado wax oo hadalka dadkiihi marka ducuuna ahaa yarxamuka allah buu ninkii ku yidhahday tiina marka hadal baa laga dhigay marka ducada haddii qof lagula khitaabo oo yakfir allahu laka ya fulan yarxam allahu laka ya fulan sidaa la yidhaaho khitaab bay noqonaysaa haddiise qaybe ay tahay oo allahuma kfir lifulan allahuma arxam fulana ilaah taasu dhibaato ma ilo nabiga sal ly slam qunuudkiisii allahuma anji fulan ibna fulan oo sidaas oo ka dhihi jiray ayib inamaa hiya atasbiixu wاtakbiiru wa qira'aة اlqur'an iyadu waxay uun tahay subxaana laysi iyo allahu akbar si iyo qur'aan aqris iyo waxaan la mida ah. ow ow kamaa qaala rasul sal sl mise siduu yidhi rasuulka alla bay la tahay erayadanuu yidhi mise wax la mida ah? qultu markaas yaa rasuul allah inii xadiidu cahdin bijaahiliya anu waxaan ahay nin jaahiliyadii waqtigiisu ku soo dhow yahay oo mar dhoweyd ka soo baxo soo islaamay waqad jaa allahu bilislaami allana islaamyaduu keenay waina minaa waxaana annaga naga mida baadiyaha baadiyahayaga rijaalan ya'tuuna alkuhaan niman oo curaafiinta u taga kuwa curaafiinta u taga curaafku waxaa weeyaan ama kaahinku waxyaalaha qofka qalbigiisa ku jira iyo waxyaalihii la xaday meesha lagu qariyay iyo waxa mustaqbalka ihiyo kuwa isku daya sheegta inay yaqaanaan oo ka warramayaan marka dad sidaas habaan ugu jiro markii wax laga xado ama baadi ka lunto ama wax inuu sameeyo uu tago uu rabo dadkaa u taga qaala markaasuu wuxuu yidhi falaa ta'tihim ha u tegin adugu adu ha u tegin qultu wa mina rijaalu yatatayaruun waxaa naga mida niman oo wax baasaysta oo saancad iyo baas iyo naxsi iyo waxyaalo sidaasa sheega qaala markaasuu wuxuu yidhi daka shay-un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudannahum kaasu wax xaqiiqale ma waxun iyagu qalbigooda ay ka dareemayaan qalbigooda kusoo dhacaye yaanu maqsuudkoodii ka celinin oo qofki isagoo wax u socdo meel inuu eh, aada rabay ama wax inuu qabta rabay kolkuu wax sidaasi qalbigiisa kusoo dhaco wax ka soo horbaxay iyo wuxuu maqlay iyo daraadi tuka iyo dhowdhowley iyo maxay ahayd ugaa dhutinaysa iyo weel madhan lala hormaray iyo waxyaala sidaas iyo uu qalbigiisa kusoo dhaco inuu wixii aanu u uunu ku najaxaynin yaanu noqonin oo dantiisa iska wato oo rabbi ha tala saarto oo waxba waxaa qalbigiisa kusoo dhacay yaanu waxba ka soo qaadin rawaahu muslim wuxuuna ku soo noqon doonaa xadiidka alf sitmiya اثنين وسبعين wthuklu waa hukl miyaah buri ninkii hukliga marka maxaa la yidhaahaa bdmi الsaaء الmثلثةi almuصiibaة والfajiica faqd اlwalad na gaar ahaan waa loo yidhaahaa wmaa kaharanii ay maa naharanii maan igu qaylin oo may cananin wy وعn الcرباض بن sاryةa رadي الله عanه qاal wacdanaa rasuul الlahi صلى اه علي sلم rasuulka alla yaana wacdiyey mawcidaة baliiغة wacdi oo xeel dheer buuna wacdiyey wajilad minha alquluub qalbiyaalka ay la cabsadeen wadarafat minha alcuyuun indhiha ay la ilmeeyeen wadakara alxadiida xadiidkii buu soo sheegay waqad sabaqa alkalaamu sabaqa bikalaamihi fi baabi اlamri bilmuxaafadati cala الsunna halkaasuu kusoo hormaray wadakarnaa waxaana sheegnay ana aلtirmidiya radi allahu canhu qaala xadiiثun صaxiix xasanu صaxiix inuu yidhi waa xadiidkuna marka wuxuu ahaa صaxiix yu weeyaan oo wuxuuna raqamkiisu uu ahaa boqol iyo konton iyo toddoba halkaasuu noogu soo hormaray baabu alwaqaari wasakiina deganaanta iyo xasiloonida iyo fudfudayd la-aanta iyo waxyaalahaas weeyaan yani qaala allahu tacaala wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoommaha allo waa kuwa dhulka u socda tartiib u socda weeyaan waa tartiibtaa marka usocdaa ee u soconayaanna mid ay ka badbadinayaan oo miskiinnimo iyo soo muujinayaan ma ahee iyagoo si nashaad iyo himelana u socda iyo waxay iska ilaalinayaan fudfudayd iyo qabash iyo bay iska ilaalinayaan sidii ayg oo kale loo kashkashleeyay iyo oo marka waxaa weeye sidii uu luqmaan alxakiim raximahullah wiilkiisi uu ku waaniyey waa inuu yeelo oo uu ku yidhi waqsi fii mashik tartiib tartiibso socodkaaga Ehm, marka honanka uu sheegaya kaa weeya wa idaa khaaطabahum dadka makastihi markay la hadlaane wuxuu kula hadlaanna qaaluu yidhaaha salaaman maa salaama yidhaahe salaam almutaaraka kaa la yidhaahayo iskaga socdo oon la murmin oo aan iskala mid digin kuwaas weeyaan addoommaha alla marka dad waxaa jira addoomma alla la yidhaaho alla uu isagu aanaystay isagoo khalqi oo dhan isagu yihiin yihiinoo wada abuurtay oo u wada ku tasarrufo wada arsaaqo yuu haddana alle subxaanahu wa tacaala kuwaas gaar u aanaystay tashriif ahaan sifaadkay ku sharafoobeen oo ku ammaanayna inay tartiib u socdaan iyo inay dadka makasta ah ayn waxba la murmin labadaas hadda halkan ka sheegay wacan caaishata radi allahu canha qaalat maa ra'ytu rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka alla ma anaan arag mustajmican qatu daaxikan isaga oo muxuaha ku dheeraaday qosl aada u qoslay ma aanan arag xataa turaa minhu lahawaatuhu ilaa laga arka hanqalaalladiisa ama helin dalqihiisa laga arko lahaatu eh, lahawaatuhu yani waa jamcu lahaad isagaa sheegi doona lahaadkuna waa waxaa weeyaan waa helin dalqaha inamaa kaana yatabasam wuu unmuusoon jiray muttafaqun caleyh marka rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam wixii lagu qosl in eh, lagu qoslo murta ee eh, maad iyo noocaas oo kale ah waa ku qosli jiray laakiin qosol uu ku xeel dheeraado oo ama uu qahqaha iyo sawd la yimaado ama afka aada u kala qaado oo hanqalaaladiisa la arka ma aanu ahayne waxaa si xishood iyo xushmo iyo waqaari ay ku jirto uu muusood keliya u ahaa marka dadka طبcigoodu jaamidka uu yahay had iyo goor weji macbuuska ahee aan weligood qoslaynin ee had iyo goor inay xanaaqsan yihiin aad moodana dabcigooda ma fiicna dadka fudfudud ee wax yarba marka arkaan baa dhig dhig dhig dhig yidhaahana kaasuna ma fiicna marka saddex dhexaad waa sala allahu alayh wali slam allahawaatu jamcu lahaatin wa hiya alaxma waa hilibka weeyaan allatii fii aqsaa saqfi اlanf ee alfam afka sanqaafkiisa danxalagiisa meesha ugu dambaysa hilibka ku yaalla ee soo foorara ee carruurta yariya laga gooyo kaasaa lahaa la yidhaahaa baabu الndbi ilى ityaani الصalaaةi wاlcilmi wanaxwihima min alcibaadaat bالsakiinati wاlwaqaar mxuaha salaada iyo jumcada iyo ciidda iyo majliska cilmiga majliska wacdiga wixii noocaas oo kale ah ee muxua cibaado ah waxaa la mid ah rafcu marka la aadayo iyo yani xajkaa ku saabsanayabaa lamid ah in loo socdo si deganaan iyo xushmadii ay ku jirto oo layska ilaaliyo ororod iyo fudfudayd iyo waxaa la ilaaliyo si miisaaman loo socdo degan qaala allahu tacaala waman yucadim shacaa'ir allahi fa inahaa min taqwa alquluub aayaddaas dhowr goor buu soo celceliyey marka haddii cilmigii iyo cibaadadii sidaa loogu socdo noocaasay soo gelaysaa yani weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال سمعtu رsuل اه صل ل سلم يquل إida أqimat الصلاة markii salaada loo aqimo falaa تأتuuhaa ha imaanina وأntum tascوun idinkoo rooraya ha imaanina وأtuuhaa imaada وأntum tamshuuna idinkoo soconaya tartiibu soconaya وعalaykum السakiinة mxuha ogaada deganaan ogaada famaa أdraktum faصluu wixii aad soo gaadhaan la tukada وmaa faatakum faأtimuu wixii aada idinka tegayna dhammaystira muttafaqun calayh marka waxaa weeyaan kolkiis salaadda yaan laga hor rukuucin iyo yaan laga hor dhammayn iyo dadka kolkay arkaan salaadii lagu jiro gaar ahaan iyadoo la rukuucay iyoba soo ordaayaan qaarkood qosh soo dhahayaan qaarkood waa soo soo qeliyayaano in allaha maca asaabiriin iyo marxaba iyo waxbay dhahayaan waxaasoo dhanna wax loo baahan yahay ma waa inuu tartiib isaga soo socdo oo markaas ilaa uu safka soo galana aanu xidhanin marka meeshuu ka soo gaaro un kala qabsado halkuu imaamka u kala qabsada inta imaamka u hadhay markuu tukada imaamka salaamnaqsadana intuu kaco intii u dhimanayd uu dhammaystiro marka wuxuu leeyahay xadiidku markii salaada loo aqimo marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan intaan salaada weli la aqimin laakiin waqtigeedu uu dhow yahay waa la laxaatan karaa isaga sida nabigu sal lla alay slam maalin isaga oo xaafad kusoo daahay oo maqribkii uu dhow yahay masjidka kusoo socda uu soo laxaadsaday marka kolkaa weli waqtiga intuuna gelin salaadii salaaddii muxuahay soo dhowdahba aad ka gaadhid masjidkaan waqti aad ka gaadhid salaadda usoo soo laxaadsanay sababkuna wuxuu ku cileeyay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam qofku intuu salaad usii socdaba ajir salaadeed baa u socda marka tallaabooyinkaa inay u bataan baaba isaga u fiican oo tartiib tartiibu u socdo ajirgii buu iska soo gaabinayaaba isagoo isagu leh ajri gaadhis leh ayuu ajirgii iska yaraynayaa waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa qofka masbuuqa ee salaadii laga hor xidhay wax laga hor tukaday tartiibta uu ku soconaayo salaadiisa ay ku soconayso inay tahay tartiibu nafsihi oo marka hadduu salaadii ragcadda ugu dambaysa imaamka ugu soo gaaro taasaa isaga ragcaddii koowaad u ah متفق عليه وزاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة midkiin marka uu yahay mid salaad sii abaaraya salaad usii socda salaad buu ku jira ajri salaadeed ba u socda marka salaada aadaabteedana waxaa ka mid a in khushuuc iyo deganaan baa ka mid a marka qofkii salaad qof ku jiro oo kale ka dhiganna isaguna marka waa inuu ilaaliyo arrintaa waa inuu ilaaliyo lan qofka kusii socday wuxuu ka dhigan yahay qof salaad ku jire wa ibni cabaasin radi allahu canhuma annahu dafaca maca nabiyi sal lla alay slam yowma carafa dafaca macnaheed waa riixay weeyaan marka hadda waxaa laga wada soo dhaqaaqa carafa isagoo la taagnaa baa markii waqtigeedii la gaadho mar keliya lasoo dhaqaajinaya dafciga waxaan idhi asalkiisa waxaa la yidhaha wax horey loo riixo horey loo dhaqaajiyo marka hadda waxaa laga wadaa dadkii taagnaa iyo gaadiidkii taagnaa mowqifka carafa oo galabtii kolka lasoo dhaqaajiyo hal mar lasoo butaaciyo kaasaa dafci laga wadaa ifaadana waa la yidhaahaa marka ifaadaduna wax la shubo baa la yidhaaha maxaa hoos loo soo lasoo shubo ayaa la yidhaahaa markaas yani hadda wuxuu ka wadaa carafa maalinteedii xajat ulwadaac iyuu rasuulka sala alla alay slam markuu carfo ka soo dhaqaaqay ee musdelifa u soo socday yuu soo raacay fa samica annabiyu sal ly slam wuxuu maqlay wara'ahu gadaashiisa zajran shadiidan qaylo fara badan oo xoolaha lagu qaylayo la canaananayo wa darban iyo garaacid iyo wa sawtan lilibil cod oo geel uu leeyahay oo cabaad geel iyo wax sidaasaboo maqlo buuq isku dhacay oo marka gelan la garaacayo laga orod siinayo oo fa ashaara bisawtihi ilayhim shaabuuggii uu gacanta ku hayay buu ugu ishaaray wa qaala wuxuuna yidhi ayuha annaas calaykum bisakiina ogaada deganaan iyo xasilanaan ogaada fa ina albira laysa biliidaac khayrku ma aha orod iyo qabash qabash ma ahee tartiibsada oo ayar tartiib isaga socda rawaahu albukhaariy warawaa muslimu bacdah wاlbiru aلطaaca wاliidaacu bidaadin mucjamatin qablaha yaa wahamzaة maksuura huwa alisraac orodka iyo dhaqsaha ayaa la yidhaahaa tartiib isaga socda buli khayrku kuma jiro orodka kuma jire baabu ikraami الضayf maamuusta martida la maamuuso qaala allahu tacaala wahal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin maku soo gaadhay markii uu ma ku soo gaadhay eh, khabarkii iyo warkii martidii ibraahim ee la maamuusay ibraahim uu maamuusay ama karaamaysnaa ee alaagtiisaba ku karaamaysnaa id dakhaluu calayhim markay usoo galeenoo faqaaluu ay yidhaahan salaaman yani sallamnaa calayka salaama waa ku salaamnay qaala isna wuxuu ihi salaamun amarkiinu waa salaam qowmun munkaruun waxaad tihiin niman qalaad baad tihiin oo aan la garanaynin ayaad tihiin waa hay-adoodii iyo xaalkoodii iyo ayuu ka yaabay ibraahim faraaqa ilaa aalihi wuxuu u leexday xagga ciddiisa u leexday qoolkii xaaskiisu joogeen buu u leexday fa jaaءa wuxuu la yimid bicijlin samiinin dibi shilis dibi yaroo dhaylo ahoo shilis hilibkii ayuu u keenay aayad kalena waa tidhaahaa xaniid marka yani wuxuu ahaa mid solan buu ahaa faqarabahu ilayhim wuu soo hordhigay qaala markaasu wuxuu yidhi alaa taakuluun miyaydaan cunaynin marka ibraahim salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh martida siduu u sooriyeeye u ikraamay waxay ahayd marka ugu horraysa horta salaamtii uu ka qaaday midda labaadna waxa weye si dhaqso ah isagoo wuxuu ula soo dhaqsaday kolkuu salaamtii ka qaaday faraaqa buu alla leeyahay faraaqa bimacnaha maala weeyaan marka waxa weeyaan fa buu alla isugu cadfay oo markay yimaadeen ay salaameen salaamtuu ka qaadayba isla markiiba xagga qolkii xaaska ayuu ku leexday midda kale waxa weeyaan wuxuu u keenay cunto wanaagsan oo hilib dhaylo ah oo solan oo shilis ayuu u keenay efcaat iyo wax sidaas iyo ma aanu karin mala aanu kala daahin wartii dambana marka markuu soo hordhigayna si ludfi iyo tartiib ay ku jirta buu yidhi ho miyaydan cunaynin war maad cuntaan iyo waxba soo maanu dhihin alaa taakulin buu yidhi marka malaa'ig bay ahaayeenoo bani aadamku isagu moodayey markuu arkay marka inaynan cunaynin sida aayad kalena ay tiri weeyaan falamaa ra'a aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum wajusa minhum kiifa <clears throat> muu marka si tartiiba ah ugula hadlay oo uu yidhi maad cuntaan qaala tacaalى wajaءahu qowmuhu yuhracuuna ilayh luuط baa la sheegaya waa isla qisadaas oo qaybteedii kale jaaءahu waxa uu yimid qowmuhu tolkii baa u yimid luuط markay malaa'igtii halaaga loogu soo diray oo bani aadan iska soo dhigtay u timid yuhracuuna ilayhi iyagoo usoo ordaaya wa min qablo hadda ka horna kaanuu yacmaluuna sayi'aat waxyaalaha faasha xun bay samayn jireen faaxishay ku samayn jireen oo martida iyo iyo kufsan jireen marka sidii ay samayn jireen ayay u qaateen inay arrintu tahayoo niman qurabo oo dhallinyaro qurqurasanoo martiya baa luud u yimid nimankaas marka inay faaxasho ku sameeyaan bay u yimaadeen iyagoo kala tartamaya qaala markaasuu yidhi yaa qow haaulaa'i banaatii kuwanu waa gabdhahaygii hunna adharu lakum iyaga idiin nadiifsan faataqu llah alla ka baqo oo walaa tukzuuni ha haygu khashifina fii dayfi martidayda alaysa minkum rajulu rashiid miyaanu idinku jirin nin waxgaradahoo hanuunsanoo toosan miyaanu idinku jirin oo waxan kada idinka celiya marka luud salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh isaguna wuxuu ahaa wuxuu daafacay martidiisii yuu daafacay oo inay magan sida loo daafaco oo kale yuu u daafacay oo muxuu ahaa eh, nimankii xumaha iyo faaxisho inay ku sameeyaan ugu yimid yuu ka daafacay taasuna ikraamkay ka mid tahay wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ana nebiga sal ly slam qaal man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah qofka alliya qiyaama rumaysana martidiisa ha maamuuso man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falyasir raxima qofka alliya qiyaama rumaysana martidiisa een ha ha xidhiiriya qaraabadiisa waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wax wanaagsan ama ha ku hadlo ama iska aamusayan uga dhaxaynin xadiidku waxaanu kusoo hormay raqam miya alaaa wa arbaciin waa kusoo horomaray alf وخمسمية وحد caشhرna waa ku imaan doonaa وعن أbي شhريح هويلد بن عمر الخزاعي رضي الله عنه qال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من kاna يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته qofkii alliya qiyaamo rumaysano amaamuusa martadiisa habeen dhexeeda isdhaafinta la isdhaafinayo ee martida habeenkaas la hoynayo taas jaa-izaa la yidhaahaa qaaluu wamaa jaa-izatuhu yaa rasuula allah qaal yowmuhu wa laylatuhu wa habeenkiisa iyo maalintiisa jaa-iza iyada la yidhaahaa jaa-izada abaalgudka barayska waxay ku magacaabaanna waa la yidhaahaa gudbinta iyo jidmarintana waa la yidhaahaa taasaana hadda laga wadaa wadiyaafatu halaaatu ayaam martigelintuna sooriyaduna waa saddex beri ilaa saddex beri buu xaq u leeyahay qofkii famaa kaana waraa'a dalika waxaa int intaa wixii kasii dambeeya saddexdaa beri fa huwa sadaqatun calayhi sadaqa lagu sadaqaysta weeyaan hadduu u ogolaado qofka guriga laha intaa inuu sii joogo sadaqay ku tahay rawaahu eh, eh, muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslim laa yaxilu limuslimin an yuqiima cinda akhiihi xataa yu'himah uma bannaana qof muslima inuu walaalkii la joogo ilaa uu ka dambaajiyo qaaluu yaa rasuul allahi wakayfa yu'simu sirdee buu iga dambaajinayaa qaala markaasuu yuqiimu cindahu wuu la joogayaa walaa shay-a lahu yaqriihi bihi wuxuu ku sooriyeeyana isagoon haysanin marka kolkaasuu dambaajinayaayo oo qalbi xumaansho iyo xamasho iyo eh, ama inuu eryaba oo canaanto iyobu ku kalifayaa ayb baabu istixbaabi اtabshiiri watahni'ati bilkhayr jeclaysiga la jeclaystay bishaaraynta iyo hambaliyada khayrka laysugu bishaareeyo laysugu hambaliyeeyo oo yacni macnaha qof qofka qof walaalkiia haddii uu khayr iyo wanaag uu helo uu og yahay oo uu khayrkaasna qofkaas uu soo gaarhayna waa inuu ugu hambaliyeeyo hadduuna ogaaninna oo isagu u sheegayana waa inuu ugu bishaareeyo qaala allahu tacaala fabashir cibaadi aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah u bishaare addoommahayga hadalka dhagaysta ee intiisa fiican ka qaata intiisa fiican raaca allah bishaaranaya marka nebiga sal alay slatu wasalaam wuxuu farayaa dadkii uu khayr iyo wanaag ku arko inuu u bishaareeyo wa qaala tacaala yubashiruhum rabbuhum biraxmati minhu waridwaanin wajanaati lahum fiiha naciimu muqiim rabbigood baa ugu bishaaraynayaa raxmad xaggiisa iyo raalli ahaansho iyo jannooyin beerooyin beerooyinba ugu bishaaraynayaa allahum iyagu ay leeyihiin fiiha naciimun muqiim nicmooyin iyo raaxa daa'imihi ay ku jirto taasoo alla ugu nicmaynaya marka alla isagaaba addoomihiisii khayrka mustaqbalka wuu u og yahay yuu isaguna ugu bishaaraynayaa marka khayrkii mustaqbalka inagu ma ogaan karno qofkankada wuxuu heli doono ku bishaaraysa waxaas waxaasa ku aad heli doontaa ma dhihi karayno laakiin oo ma ogin qaybka ma ogin laakiin marka kolkaan ogaano marka waa in alla ku dayanno oo aanu bishaarayno waqaala tacaala waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysta jannadii laydinku ballan qaaday malaa'igta marka sidaa dhahaysa malaa'igta marka ay qofka mu'minka eh, dadka mu'miniinta marka lasoo bixiyo iyo kolkay nafta ka baxaysa iyo ayaa u bishaaraynaysaa u bishaaraynaysaa min aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملaaئكaة anlaa تqاafuu وlaa تxزنuu وأbshiruu بالجنة التي kuntum tuعaduun نaxnu أwliya saasay marka dhahayaan waqtiga isaga ah ee mustaqbal majhuul ah iyo caalam ah hadda ka hor aanu aqoonin adduunkan oo dhan qof intuu ka tegay daar uu qariib ku yahay oo aan waxba xaalkeeda kala soconin aadaya waqtigaas may u bishaaraynayaan marka malaa'igta wa qaala tacaalى fabasharnaahu bigulaamin xaliim waxaan ibraahim ugu bishaaraynay wiil oo dulqaad badan oo xaliim aan ugu bishaaraynay wiilkaa xaliimka ee la sheegaya ee goortanbana alla u leeyay falamaa balaqa maahu sacya inuu gowraco la amray wuxuu u eg yahay inuu yahay muxuu ahaayey ismaaciil inuu yahay buu og yahay leanno isxaaq naftiisa waa loogu bishaareeyey laakiin sifada lagu sheegay lagu sheegay ee loogu bishaareeyey isaga iyada cilmiba ahayd fabasharnaahu biulaamin aliim bighulaamin caliim baa kaas iyo isaga le wa qaala tacaala walaqad jaa-at rusulunaa ibraahima bilbushraa rusushayadii ibraahim waxay ugu timid waa rusushii qoomaluud inay halaageen loogusoo loo amray isagana inay u bishaareeyaan ilmo ugu bishaareeyaane way ula timid bilbushraa bishaaray ula timid wa qaala tacaala wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat wamra'atuhu haweenaydiisa ibraahim nasaaro weeyaane qaa'imatun tii taagan bay ahayd ee ragga u khidmaynaysa fadaxikad markaasay qososhay markii ay bishaaradii maqashay bay qososhay fabasharnaaha waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiisana yacquub yacquub baan ugu sii wiilka u dhalan doono iyo wiilka uu dhali doona labadaba loogu sii bishaareeyey wa qaala tacaala fanaadatu lmalaa'ika malaa'igtii baa u dhawaaqday zakariya calayhi salaatu wasalaam wa huwa qaa'imun yusallii isagoo taagan oo tukanaya fi lmixraab mixraabka ku tukanaya bee ugu bishaaraysay waxaana ugu bishaaraysay ugu dhawaaqday in allaha yubashiruka biyaxya alla wuxuu kuugu bishaaraynaya wiil yaxya la yidhaha buu kuugu bishaaraynaya wa qaala tacaala إd qاaلت الملaaئكaةu ya مryم in اllaha yubشirki بكلmaة minh اسmه المasiح ciisa بnu mryم وجهn fi الdunya والآakhiraةi وmin الmqربيn marka ay tihi malaa'igtiina maryamey alla wuxuu kuugu bishaaraynayaa kelimo oo xaggiisa ka timid yani eraygaa kelimadaas kun ahun wiil lagu abuuraya ismuhu magiciisuna almasiixu masiix uu yahay wa alaayaatu fi lbaabi kaiiraة macluuma waama alaxaadiidu fakaiiraة jida wahiya mashhuuraة fi صaxiix minha waxaana ka mid a xadiida can abi ibraahima wayuqaalu abu muxamed wayuqaalu abu mucaawiya cabdullahi bni abi awfa radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slam bashara khadiija khadiija wuxuu ugu bishaareeyey radia allahu canha bibeytin fi ljannati min qasb laa sakba fiihi walaa nasb muttafaq calayh guri oo qasab ah qasabka waxaan hadda isaga fasiri doonee luul xordan oo aan ahayn mid la dhidhisay hal maaddo keliya isku oo dhexda ka xordan kaasuu ugu bishaareeyey laa saqaba fiihi qayle qayle aan lahayn walaa nasaba yacni laa tacba dhibna aan lahayn ee raaxa taama ah oo jazaa'a maa facalat birasuuli illahi sala allau aleyh waali w waxaa la sheegay rasuulka alle sala allahu aleyh waali wasalam ayay dhibka iyo qayloqayladii iyo ka ilaalin jirtay oo hataa carruurteeda marka ilmaha u dhasho way dad bay u dhiiban jirtay unuujiiso oo uu nuujiyo oo ay ka siiso ijaar ka siiso si ayna rasuulka sal alay slam khidmadiisa ay ugu faaruqu noqoto qayloqayladii carruurtana waa ka dheerayn jirtay raaxadiisana ay ku dadaali jirtay oo dhibka ay uga bi'i jirtay radia allahu tacaala canha wa ardaaha markaas taasoo iyadana alla ugu abaalguday guri sidaasa inuu jannada ka siiyo weli waxay yidhaahaan xadiidkan kada waxaa ku jira eh, tusaale cilmi ahoo cilmigan kada xadiidkaa lagu ogaadayoo waxaa weeyaan guriga eh, muxuu ahaaye shay keliya oo isku wareegsan isku bixisan isku bixiska ihi inuu yahay caazil lisawt oo kuwa muxuu ahaye idaacadihi waxyaalahaas iyo qolalkooda nooc khaasa baa laga sameeyaayo sawdka dibadda aan qabanaynin oo qaylad iyo sidaas iyo ninkan kada mudiica hadalkiisa wax kale aan meesha aanu soo gelaynin muttafaqun calayh alqasabu huna lulu lmujawaf waa xabad luulaho xordan weeyaan wasakabu siyaaxu wallaqad waa qaylad iyo buuqa weeyaan wanasabu tacab wacan abi muusa radia allahu canhu annahu tawada'a fii beytii gurigiisu kusoo weyse qaatay uma kharaja waa soo baxay faqaala markaasu wuxuu yihi laalzamana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam wala akunana macahu ywmii haada maanta waa inaan laazimaa rasuulka alla salى اllahu alayhi waalihi wasalam oo maanta oo dhan aan la joogo maalin buu faraaq dareemay abuu muusa radia allahu canhu oo hawlihi waxbatoona aanu lahayn markaasu wuxuu niyeystay inuu ka faa'iidaysta faraaqa maalinta oo aanu dayicin oo bilaash iyo hurdo iyo meel joogjoog iyo aanu ku dayicine rasuulka alla sala allahu alay slam uu laazimo maalintan maanta oo faa'iidadaas uu eh, muxuu ahay fursad ka dhigto fajaءa almasjida masjidkii buu yimid fasأla can الnabi sal l sl nebigu dadka waraystay faqaaluu waxay dhaheen wajaha haa hunaa halkaasuu aaday bay dhaheen wajaha yani tawajaha weeyaan faqarajtu waan soo baxay buuhi abu muusa calaa irihi gadaashiisaan ka soo baxay eh, as'alu canhu anoo dadka waraysanaya oo lailahay halkaasuu sii socday xataa dakala bi'ra aris ilaa uu ceelkaa bi'ru ariis la yidhaaho uu galay ariisna waa bimana alfallax beeraleyda kuwa beeraleyda ariis la yidhaha ariisiyiin baa marka fallaaxintana la isku yidhaha fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiistay marka nebigu sal l slam inuu meesha kortog u aaday buu gartay oo intuu nebigu sal ly slam uu dhammaysanaya arrintiisa ayuu ka joogayaa uma galaayo xataa qadaa rasuulu llahi sal lay slam xaajatahu watawada' ilaa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu dantiisii gutay oo weyse qaatay fa qumtu ilayhi markaasaan usoo kacay halkaan ogaaday inuu arrintiisii dhammaystay faidaa huwa qad jalasa calaa bi'ri aris ceelkaa bi'ru arisa qarkiisa inuu fadhiistay ayayaan la kulmay watawasata tawasata qufahaa afkeegada afkiisa weegaarkiisa uu bartanka ka fadhiistay wa kashafa can saaqayhi kubabkiisiina uu ka xayday maryaha wadallaahumaa uu ku lelmiyey kubabkii fi lbi'ri ceelka hoos ugu sii lelmiyey fasallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu waan noqdo xaggii albaabkaan u noqday fajalastu cinda albaab albaabka agtiisaan fadhiistay oo faqultu waxaan idhi laakuunanna bawaaba rasuuli llaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam alyowm maanta waa inaan biyatooligan rasuulka alla sala alla alay slam aan ahaade eh dadkii iyo isagoo u dhexaynayee ee qofkii u yimaadaba isagoo idanka uga qaadaya ee waardiyanaya waa inaan noqdaa fa jaaa abu bakrin radi allahu canhu abubakr baa yimid fadafaca albaaba albaabkii buu soo riixay faqultu man haada waa kuma kanubaan inuu soo galu rabayo albaabkii buu lilijiyo soo riixay albaabkana uga ceshanaayo abu muusa caliye radi allahu canhu markaasaa waxau waa kuma qaala abu bakr wa abu bakri wa aniga maanu dhihin wa abu bakr sidaasaana marka la haboon qofka waxa lagu garanayo inuu isku sheego magaciisa iyo kunyadiisa iyo laqabkiisa iyo nasabkiisa iyo faqultu calaa rislik tartiibtaada yani kaadso baan ah soo degdegin waxaan kuusoo weydiinayaa uma dahabtu waan tagayo faqultu yaa rasuula allah haadaa abuu bakrin yasta'din kan waa abuu bakri oo inuu kuu yimaado raba faqaala markaasuu yidhi iidan lahu bashirhu biljanna u idan jannana ugu bishaare faaqbaltu waa soo noqday abu bakr baan ku soo noqday xataa qultu liabi bakr ilaa aan abu bakr uga idhi udkul warasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yubashiruka biljanna soo gal rasuulka allana jannuu kuugu bishaaraynayaa anaa kuu bishaaraynaya ma aanu dhihin nebigana sal ly sl u bishaaray buu yidhi marka yani nebigu wey u bishaaraynayaaye isagu waa xaakigii weeyaan fadakla abu bakr radi allahu canhu xataa jalasa can yamiini الnabiyi salى اllahu alيyh wali slam nebiga midigtiisa fadhiistay buu yimid macahu fi lqufi ceelka afweegaarkiisa uu la fadhiistay abu bakrin radi allahu canhu nebiga sal ly slam wadallaa rijlayhi fi lbi'ri lugihiisiina ceelku ku lalmiyey kamaa sanaca rasuulu lah sl siduu rasuulka alla sameeyey yuu ku dayday oo sidii buu yeelay wakashafa can saaqayhi kubabkana wuxuu ka xayday maraduu ka xayday uma marka kubabka kaxaydida uu ka xaydayo eelka biyihiisu inay dhowaayeen oo biyaha uga ba-ayay iyo inuu laydh iyo maxaa qabow uga iyo raaxin uga dhigaayay iyo xaalkeeda allaa og kolleyba yani marka waxaa weye kubabka ragku cawra ma aha uma rajactu waan noqday wajalastu waan fadhiistay albaabka agtiisa waqad taraktu akhii yatawada'u wayalxaqunii walaalkay baa gurigii kaga imid isaguu wayse qaadanaya iga daba imaanaya walaalkiisaasna saasna abuu ruxmi baa la dhihi jiray laba walaalo abuu lahay abuu gurda iyo abu ruxmi la kala yidhaaho isna abuu muusa la dhihi jiray radi allahu canhu marka abuu ruxmi buu ah faqultu markaasaan waxaan in yurid illaahu bifulanin yuriidu akhaahu khayran ya'ti bihi haddii hebel khayr alla la doonay waa walaalkiisii alla keenaya yani wuxuu jeclaysta u tamaniyey walaalkii in alla keeno oo bishaaradaa jannada loogu bishaaraynayo iyo nebiga sal ly slam la fadhiisigiisa iyo nabigu khaali ah la fadhiisigiisa uu maalintaa helo marka taasuna marka wax dhibaato a ah male qofku inuu qaraabadiisa walaalkii iyo ilmihiisa iyo aabihii iyo inadeerkii iyo inuu khayrka si gaara ah ula jeclaado Eh, waxba dhibaato ma ay lahayd isagoon dadka kalena uga bacaynin faidaa insaanu yuxariku lbaab waxay u soo kadiyay isagoo qof albaabka soo dhaqdhaqaajinayo soo riixayo faqultu man haadaa waa kuma karu baan idhi qaala cumar bnu lkhaaab wa cumar bnu khaaab buu faqultu calaa rislika tartiibtaada baan uma ji'tu rasuul allahi sal l sl rsulka allah u imid fasallamtu calayhi wa salaama waqultu waxaan hada cumaru yastaadinu radia allahu canhu kan waa cumar bnu khaaab oo soo inuu soo gala raba radia allahu canhu faqaala iidan lahu wabashirhu biاljanna u idan jannana ugu bishaaree faji'tu cumara radia allahu canhu cumar baan u imid faqultu adina wayubashiruka rasuulu llahi sala اllau alay slam bijanna waa kuu idnay rasuulka alla sala اllau alay slam wuxuuna kuugu bishaaraynayaa janno fadakhala waa soo galay fajalasa maca rasuuli llahi sal sl rasuulka alla la jirkiisu fadhiistay fi lqufi weegaarkii qarkuu ku fadhiistay muxuu ahay can yasaarihi bidixdiisa wadallaa rijlayhi fi lbir sidii abubakr nabigu sal ly slm iyo abubakr ay yeeleen radi allahu canhu fawamaa rajactu waan noqday fajalastu waan fadhiistay faqultu in yurid illaahu bifulanin khayran yacni akhaahu yaأti bihi haddii hebel khayr alla la doonay waa in alla keenaya baan idhi fa jaaءa insaanu faxaraka albaab qof kalaa albaabkii dhaqdhaqaajiyey faqultu man hada qaala cuثmaan bnu cafaan wa cuثmaan bnu cafaan faqultu calىa rislik waji'tu الnabiya salى اllahu alيyh wali slm nabigaan u imid faأkhbartuhu waanu warramay faqaala markaasuu yihi iidan lahu bashiru biاljanna maca balwaa tusiibuhu balaayo ku dhici doonto intuu adduunka joogo la jirkeeda ugu bishaaree janno inuu gelayo faji'tu waan imid faqultu udkul yubashiruka rasuulu llahi sala lla alay slm biاljanna maca balwa tusiibuk fadakala waa galay weliba wuxuu yidhi xaggii balaayada wuxuu yidhi allahu almustacaan buu yidhi fadakala waa galay fawajada alqufa qarkii ceelkii wadaarkiisii buu helay qad imtalaa isagoo buuxsamay fajalasa wijaahahum hortooduu fadhiistay min ashiqi alaakhar dhanka kale inuu murabac iyo wax lamid ahaabaa suurowda oo nuskankaadu markuu dhammaaday meel kale oo marka uu ka dhinan fadhiista ayna lahayn dhan kale oo marka kasoo horjeeda ayuu fadhiistay hortooda qaala saciid ibn lmusayib saciid ibn lmusayib xadiidkan kadan ninka abu muusa alashcari radi allahu canhu ka warinayaa yaa wuxuu yidhi faawaltuhaa waxaan ku fasiray sidaa ay u kala fadhiisteen ee saddexdanuna inay isdhinac fadhiisteen kanna meel ka durugsan oo muxuu keligii u fadhiistay yaa waxaan ku awilay qubuurahum xabaalo inisa kala ahaanayaan sidii bayna kala noqdeen marka nebiga salى allahu aleyh wali wasalam kulligii xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa iyo kalimaadkiisa o dhan kulligood wada xikan bay lahay wax bilaash iska ah ma ahayn sidaa marka loo fadhiistay yaa waxay tusin doontaa inay eh, aakhiro sidan tada kolka yani qubuurta sidan ku kala ahaan doonaan sidii bayna noqotay muttafaqun calayh wa zaada fii riwaaya wa amaranii rasuulu اllahi sal l slm bixifdi اlbaabi riwaayada hore waxaan soo maray inuu isagu yidhi waa inaan noqdaa eh, eh, mxuahay biyotooriga eh, nabiga sal lla alay slam anna waxay leedahay nebigaaba amray marka isaguna waa niyaysnaa rasuulkuna sala alla alay slam waa amray wa fiiha riwaayada kale waxaa ku jiray ana cuثmaana radia allahu canhu xiina basharahu xamida allaha tacala markii janno loogu bishaareeyey bishaaradaa alla xamdiyey uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi allahu lmustacaan xaggii balaayadan allahu lmustacaan wa qowluhu wajaha bifatxi اlwaawi watashdiid اljim ay tawajaha wa qowluhu biru ariis huwa bifatxi اlhamza wa kasri الraa wa bacdaha yaa muhanaa ariis min taxtu laba hoosta laba dhinacood ku leh uma siinin muhmala wa huwa munsarifun waa tanwiinsan yahayo bi'ru ariisin yaa la dhahayaa waman manaca wa minhum man manaca sarfahu waxaa ka mida muxua shuraaxdana iyo kuwa xadiidka dabdiye iyo ahlulugahana qaar ka tanwiinta ka manciyey masruufka yani waxaa laga wadaa waa munawan yani oo dhahaya biru ariisa dhahaya ayb wاlqufu bdmi اlqaafi watashdiid اlfaa huwa اlmabniyu xawla اlbi'ri waa ceelka dhismaha lagu wareejiyo ceelasha dhisan ee ree magaalaha ceelashooda ah qarkooda afka shabintada iyo dhagax sa looga soo dhiso kaasaa la yidhahda qowluhu calىa rislika bikasri الraa'i clى اlmashhuur waqiila bifatxiha an yarfuq tartiibsa weeyaan وعn abi hurayrata radi allahu canhu qaala kuna qucuudan xawla rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wslam rasuulka alla sal ly slm jirkiisa ayaan fadfadhinay wa macana abu bakrin wacumar radi allahu canhuma fii nafarin yani maca jamaca faqaama rasuul lah sal ly slam min bayni adhurinaa dhexdayada ayuu ka kacay nebigu sal ly slm faabtaa calayna waa naga daahay wakhashinaa waxaan ka baqnaa in duunana in dhexdayada looga baxo oo cadow dhexda uga baxo fafazicnaa faqumna waan argagaxno markaasaan kaa kacin oo kala yaad fakuntu awala man fazic qof argagaxo oo booda baan ugu horreeyey fakharajtu waan soo baxay abtaqii rasuul lah sal l slm rasuulka alla anigoo raadinaya xataa ataytu xaa'itan lilansaar beer ansaariyada dayran ilaa aan uga imid libani najaar qabiilada barinajaari ay leedahay fadurtu bihi waan ku wareegaystay hal ajidu lahu baaban bal inaan wax albaabaha ka gala aanu helaayo falam ajid ma aanan helin faidaa rabiicun yacni jadwal rabiica wuxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa keli buu ka wadaa yani keligii biyaha waraabinaya yaan arkay buu le yadkhulu oo galaya fii jawfi xaa'iطin derbiga beerta gudaheeda gelaya oo min bi'rin khaarijahu ceel ka baxsan ka imaanaya oo beerta halkaa lagaga waraabiyo warabiicu ljadwalu sagiir muxuaha jadwalka yar keliga yar baa la yidhaahaa ee la jeexay ayaa la yidhaahaa muxuaha rabiic la yidhaahaa <clears throat> waxaa ka mid ahaa luqzigii abu muxamed alxariiri kitaabkiisa la yidhaaho maqaamaat alxariiri ereydiisa waxaa ka mid ahaa yaxrumu taawufu fi rabi yaxrumu taawufu fi rabi taawufkana marka wuxuu ka wadaa taqawud rabiicana wuxuu ka wadaa midkan jadwalkuu ka wadaa yani marka macadka qofkii eh, muxuha wuxuu qaadan lahaa qofkaan aada luqada u garanaynin inaa muxuu ahaaye uu leeyahay in la warwareego gugi in la warwareega xaraam marka taطawufkana warwareega iyo socsocodka yaa taطawuf loo yaqaanaa rabiicana fasalkaasaa loo yaqaanaa laakiin isaga ulajeedadiisu waxay ahayd waa hal xidhaalaynayay in lagu saxaroodo muxuu ahaayey keliga biyaha biyaha ay maraan faxtafartu mise faxtafaztu faxtafastu haddii la yidhaha waan isquruuriyo waan isdhuubay faxtafartu haddii la yidhahna waan qotay fadakaltu calaa rasuuli lah sal sl rsulka allaan usoo galay faqaala markaasu yihi abu hurayra ma abu hurayra qultu nacam ya rasuul allah qaala maa sha'nuk xaalkaagu muxuu yahay qultu kunta bayna bayna dahrayna dhexdayadaad joogtay faqumta waad kacday faabطa'ta calayna waad naga daahday fakhshaynaa an tuqtataca duunana in dhexdayada lagaga baxo ayaan ka ka baqnay fazicnaa waa soo anfariray fakuntu awala man fazic faataytu hada alxaa'id waxaan imid deyrkanaan imid faاxtafaztu kamaa yaxtafizu kamaa yaxtafizu haclab siay dacwad isu urursa u huluulato yaan ana us isu ururiyo usoo huluushay maxaa meelaan kasoo galay kolkaan waaye yaan meesha biyuhu ay ka soo galayaan intaan is ururiyo iscuubay siday dacwad oo kale aan usoo huluushay wa haa ulaa'i الnaasu waa kuwan dadkana gadaashayda soo yaacaya faqaala markaasuu uhi ya abaa hurayra abuu hurayra ow waaqaaniina calayhi labadiisa kabood buuna isiiyey faqaala markaasuu uhi idhab ina calaya haatayn la tag labadaydan kabood qaado oo faman laqiita qof alla qofka aad la kulanto min waraa'i hada alxaa'id jidaarkan gadaashiisa aad kula kulantaba yashhadu an laa ilaaha ila allah oo qiraya inaanu jirin kulla caabuda alla mooyaane mustayqinan bihaa qalbuhu qalbigiisuna oo arrinta yaqiinsanayo oo beenbeeniya aan ka ahayn munaafiqnimo fabashirhu biljanna janno ugu bishaare wadakara alxadiida bituulihi xadiidkii dherarkiisa buu sheego waa sii waday rawah muslim xadiidka marka wax badani kama sii hadhine waxay ahayd inuu abubak waxaa la kulmay cumar baa la kulmay radia allahu canhuma markaasuu weydiiyey oo uu arrintii u sheegay markaasuu cumar soo celiyay abu abu hurayra intuu labada naas dhexdooda muxuu ka riixay salka dhulka ugu dhuftay markaasu abu hurayra ooyaya ayaa soo noqday markaasuu muxuu ahay nebiga marka uu isaguna uu ku daba jiro markaasuu yidhi cumar baa saacii galay kolkaasuu u yimid umarna nabiga sal ly slm yimid yaa rasuulallah maada abu hurayra sidaa faray markaasuu yidhi haa markaasuu yaa rasuulallah ha yeelin sidaase waxaan ka baqayaa inay camalka ka tagaan oo isku halleeyaan iimaanka keliyahe fadachum yacmaluu qaala fadachum yacmaluu wadakara xadiid baduli marka intaasuu sheegaya rawahu muslim wالrabiicu annahru الصaغيir wahuwa اljadwal bifatxi اljiim jadwal kama fasarahu fi اlxadiidi si xadiidka dhexdiisaba abu hurayra saa ku fasiray ama raawiga ku fasiray wa qowluhu faاxtafaztu ruwiya biالraa'i wa biالzaayi faاxtafartu iyo faاxtafaztu wa macnaahu bizaayi kolkii zaa laga dhigay اxtafaztu la yidhaah tadaamamtu waan is ururiyey oo watasaaqartu waan is yareeyey waan isdhuubay xataa amkanani duquul ilaa iga suura galay inaan soo galaa ixtafartu haddii la yidhaahna marka waa waadixoo waan qotay weeyaanoo waan waasiciyey meeshii wacan ibni shumaasa qaala xadarnaa ibnu shumaasat almahri ninkaa la yidhaah baa wuxuu yidhi xadarnaa camra bna alcaasi radi allahu canhu camr bna alcaas baan la joognay wahuwa fii siyaaqati almowt isagoo geeridii muxuu aha sakaraadkeedii ku jira camr bna alcaas radi allahu canhu lixdan iyo afartii meelahaasuu dhintay masr buu wuxuu ku dhintay meesha jabal jabalulmuqatam la yidhaaho yoa lagu aasay radia allahu canhu marka kolkuu dhimanayay nin la joogay ayaa qisadiisii muxuaha warinaya fabakaa طawiilan oohin dheer buu ooyey aad buu u ooyey taasuna marka taqwadiisii bay ka mid tahay radia allahu tacaala canhu wawajaha wajhahu ila aljidaar wuu naga sii jeedsaday xagga derbigu u sii jeedsaday fajacala bnuhu baa wuxuu bilaabay cabdullaahi ahaa ama muxamed midkood u ah radia allahu canhuma yaquulu inuu yidhaahu yaa abataa aabbow ama basharaka rasuul lahi sala allahu alayh waali slam bikada yaana rasuulka alle waxayo waxaan kuugu bishaaraynin uu qalbi qaboojinaya maxaad saaba ugu ooyeysaa soo kii rasuulka alle sal slm waxaa kuugu bishaareeyey maaha ama basharaka rasuulu llahi sala alla alay slam bikada fa aqbala biwajhi markuu wiilkiisu ku badiyey isagoo sababkuu la ooyaya caddeenaya dardaarmayana yuu soo jeedsaday wejigiisii la soo jeedsaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi ina afضla ma nuciddu shahaadaةu an laa ilaha ila اllah wa ana muxamadan rasuulu اllah waxaan diyaarsannay oon isku hadlaynayno oo camalka iyaga ah waxaa ugu fadli badan shahaadatu an laa ilaha illa اllah wa ana muxamadan rasuulu اllah wa inii kuntu calىa adbaaqin ثalaaثa yani calىa maraaxila ثalaaثa saddex marxaladood baanan soo maray anigu saddex marxaladood yaan soo marayoo laba midii aan ku dhintaba xukunkeedu marka uu waadixii ahaan lahaa midna iyada waadix walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh